bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna shaykhu صالح بن cبد الله الcثyمين غfر الله lh وlhm جميعا بإsناad kuli minhm whuwa أول xadiiثi samictu minhu bisnaadi kuli minhum ilى sfaymi cayna can amr bn dinar can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn cami caas can cabdillahi bn cami lcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamu man fi lardi yarxamkum fi اsama wmin taraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usul mutuun khasatan usul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin yafuzuu bisacaati alcajl alaajil fahada huwa almajlis alxaadi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 la diiday in wakhtiyaalaha ayaa gudahooda meydka la duuga awqaatun wakhtiyaalo nuhya la diiday can dafni duugitaanka meydka in lagu duuga fiiha iyada gudaheeda ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiid kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can maalik waxaa laga wariyey imaamu daar lhijra raximah abi xarmalata raximah llah mowla cabdiraxmaan ibni abi sufyaan ibnu xuwayib raximah llah ana zaynaba abi salamata gabadhaas zaynab bint abi salma radia allahu taala ardaha tuufiyat waa la oofsaday wa aariqun aariqna amiiru lmadiinati magaalada madiine amiir uu yahay aariqaas waxaa weeyaan ibnu camr mowla cumaan ibnu cafaan radia allahu taala arda waxaa xureeyey sayid cumaan radia allahu taala arda aariq marka waxaa la yihahdaa aariq ibnu camr ayaa la yihahdaa wa aariqun aariqna amiiru fautiya waxaa loo keenay bijanaasatiha janaazadeedii bacda salaati subxi salaada subax kadib inuu ku tukado fa wudicat bilbaqiici qubuurta baqiic oo haddaba magaalada madiina dadka degan meydkooda lagu aaso ayaa la dhex dhigay qaala wuxuu yidhi aariq qaala wuxuu yidhi raawiga cafwan ka wariyey aariq waa ninka la yidhaahdo maxamed ibnu xarmale kaana aariqun aariqun waaa yuqallisu bisubxi salaada subax xilli hore ayuu dukan jiray humamowga hore ee xilliga mugdiga uu jira ayuu dukan jiray qaala ibn abi xarmalata wuxuu yidhi fasamictu waxaan maqlay cabdallaahi bni cumara cabdallaahi bni cumaro yaquulu dhaha liahliha gabadhaas reerkeedii dhaha ayaan maqlay ima an tusalluu inaad ku tukataan calaa janaasatikum janaasadiinna alaana hadda inaad ku tukataan wa ima an tatrukuuha inaad iska daysaan ood faraha kala baxdaan oodan ku tukanin xataa tartafica ashamsu ilaa qoraxda ay kor ka noqoto ay kor u soo baxdo labadaasun mid unqaata weyaan dabaraan ayaa soo saaray xadiidka isnaad u saxiix weyaan marka cabdullahi bin cumar wuxuu farayaa marka in xilligaas humamawga ah amaba ay weli qoraxda soo dhowaanin oo mugdi eh, dabateelada mudiga lagu jira in lagu tukada sidoo kale haddii marba xilligaas la dhaafo qoraxda xilliga ay soo baxayso iyo xilliga ay soo dhoweyd ii la gaaro in loo kaadiyo kadibna markii qoraxda ay kor usoo baxda xilligaa lagu tukada intaa wuxuu diidayaa in salaadii la waafajiyo xiina talucu shamsu bayna qarnay shayطaani kama dakara الnabiyu salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam waayahay xadiid kun lix boqol iyo todobaatanaad can malik waxaa laga wariyey imaamu daar اhijra can naafic wuxuu ka weli mowla cabdulahi bni cumar raximah llah ana cabdulaahi bni cumar radia allahu taala canhu arda qala wuxu abdulahi bni cumar yusalaa waxaa lagu tukani cala aljanaazati janaazada bacda alcasri salaada casr kadib iyo wa bacda subxi salaad subax kadib idaa sulliya hadaa la tukada labadooda labada salaadood liwaqtihimaa waqtigooda caadiga ahaa oy galayeen oo abiiciga ahaa haddii la tukada xilligaas kadib meydku waa lagu tukan karaa laakiin haddii salaadii salaadii casar la tukada casirliiqi ama xilliga qoraxda ay dhacaysay salaada subaxna xilliga qoraxda soo bixi la tukada waa maya weya lama daba dhigaa janaazada wakhtiga caadiga ahaa oo la tukanaya haddii salaada mxuu ahaa casar iyo salaada salaada subax la tukada waa la tukanaya janaazada waa lagu tukanaya weyaan laakiin xilligood haddii la dhaafiyo oo xilliga qoraxda soo baxaysay lagu dhowaado ama xilliga qoraxda dhacaysay lagu dhowaado xilligaas laguma tukanayo weyaan dib loo dhigi ya sheekh habeenkii waa soo socotaa insha allahu tacaala waa tegi doonaa xadiidka kun lix boqol iyo kow iyo todobaatanaad can naafic waxaa laga wara mawla cabdilahi bni cumar radia allahu tacala wa raxima naafican anahu naafic salla wuxuu la tukaday maca abi hurayrata abi hurayre isagoo la jiro radia taala anhu ardaa calaa caaishata ayuu ku tukaday radia allahu tacala canha ardaaha zawji nabiyi nabiga xaaskiisa ahayd sala allahu calayh waali waslem xiina goortii ay tukadeen asubxa salaad subax bayhaqi ah xadiidka soo saaray weeyaan marka umilmumin caaisha waxaa lagu tukaday salaada subax kadib ragga ku tukada waxaa ka mid ahaa naafic sidoo kale abu hurayra radia allahu tacaala canhu ardaa waraxima naafican marka salaad subax kadib haddii qoraxda ayna soo dhowaanin in meydka lagu tukan karo ayuu baabka muxuu ahaa laga qaadana xadiidka weeyaan ama aarkaas baabun maa jaaa fii shidat lmowti mowtka darnaantiisa iyo xanuunkiisa iyo sakaraadkiisa ayuu baabkan u baab yahay ilaahay subxana wa tacala an yuhawin calayna sakaraat almowt wamaa bacdu min ashadaa'idi waa yahay xadiidku lix boqol iyo labaiyo toddobaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey um اlmuminiin asidiiqa binti sidiiq radia allahu taala ardaaha qaalat waxay tiri caaisha maa aqbitu ma janto amaba in muxuu aha wax weynuma arka axadan qofna bihawni mowtii bihawna maa aqbitu kuma janto axadan qofna bihawni mowtin geeri fudaydkeed bacda aladii kii gadaashii ra'aytu aan arkay min shidati mowti rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam markuu darnaanta uu qabay markaan arkay kadib qof isaga ka dambeeya inaan jantoon dhaha muxuu aha hebel ayaa si fudud loo muxuu ahaa oofsaday muxuu ahaa madacayso oo arrintayd inaan ku farxa amaba aan muxuu ahaa wax fiican baad hel dhaha ha iga sugan ay leedahay radi allahu taala ardaha nabigeena markay naft ka baxaysay aad iyo aad baa marka muxuu ahaa ina lilmowti la sakaraat waa tii aad lahay waa la agtiisa yeelle intuu gacantaa u geliyo wejiga uu saa u mariyo kadibna uu yidhaahdo subxaana allah ina lilmowti sakaraat yaa mowtka sakaraat ayuu leeyahay xanuunkii haayey iyo xaaladda maraysay marka nebi maxamed ba haddii saa muxuu la yeelay cid ka dambaysa in mowt loo fududeeyo wax weyn uma arka ay leedahay taala ardaaha xadiikaas tirmidi ayaa soo saaray imaam tirmidi raximah اllah waa xadiid saxiixa xadidka kun lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can buraydat waxaa la wariyey radi allahu taala an arda can nabi nabigan wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi almuminu qofka muminka yamuutu wuu dhintaa bicaraqi iljabiini dhafoorkiisa dhidid uu dhidid ayuu ku dhintaa weyaan oo xilliga nafta ay ka dhacdo waxaa weye ama ay ka dhacayso wejigiisa amaba dhafoorkiisa ayaa dhidida ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slm imam tirmidi imaam nasaa marka caraqaljabiinka dhididkaas dhafor ka soo bixi laba sabab ay culimada ay leeyihiin waa usoo baxaysa ama usoo baxa dhididkaas tan koobaad xayaaan min allahi casa wajal dembigiis tirada badnaa iyo waxaa weyaan wuxuu la imaanayey iyo nicamta allah subxaana watacaala cibaadiyaradiisii isagoo ka xishoon ayuu qofka la dhiidaya weyaan eh, markaad wax ka naxda ama ka xishoota dhidid baa ka imaadi meel aanan haboonen adoo taagan haddii lagu qabto dhidid baa ka imaadi tan labaadna waxaa weyaan culimada waxay leeyihiin dembigiisa in la dahiro oo inta u dambaysa la tirtiro darteed ayaa nafti loogu adkaynaya tahiiran lahu markaas xanuunkii iyo kurbadii qabtay iyo mxuu ahaa darnaantii mowdka darteed ayuu qofka la dhiidaya labadaba culimadu ay leeyihiin wallahu aclam waaya baabun fii nacyi lmeyiti qofka in geeridiisa la sheego oo la faafiyo oo ummadii la ogeysiiyo ayuu baabkan u baabiy weyaan ma wax bannaanba mise ma banaano xadiidku lix boqol iyo ama wax loo baahan yim looma baahno xadiidku lix boqol iyo afar iyo todobaatanaad can xudayfata bn yamaan waxaa lagu wariyey radia allahu taala arda saaxib sir rasul lah sal slm qal wuxu xudayfa idaa midtu haddii aan dhinto falaa tudinuu bii axadan falaa tudinuu ha ogeysin bii aniga iyo geeridayda axadan qofna ha u sheegino oo hala dhawaaqino weyaan fa innii aniga akhaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu ahada nacyan geeri iyo geerinaadin inay noqoto fa inii aniga samictu waxaan ka maqlay rasulah baan ka maqlay sal slam eh, yanha isagoo diida can inacyi geeri sheegitaanka oo hebelaa dhintay ahlu jaahiliga dhaqan waxay ulahan jireen inay anca waxaan yeerinaya ama naadinaya oon dhawaaqaya mowta fulan hebel geeridiisi oo kale waxyaabahaas ay ku dhawaaqi jireen marka taa iyada ah inay noqoto ayaan ka baqiye markaan dhinta cidnaha u sheegina oo dadka ha ku naadinina saas ayuu xudayfa ibnulyamaan radi allahu taala arda ku dardaarmay tirmidi ibn maaja ee soo saaro xadidka xadiid xasana waayo xadiidku lix boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can yaxya ibnu cabdilxamiid ibnu raafic ninka waxaa laga wariyey can jaddatihi ayaydi waxaa dhici karta inay tahay salma oo nabiga khaadimkiisa sala allahu calayhi waali wasalam radia taala anu ardaha ayaa suuragal ah. fa utiya ibnu cumar waa yahay can jadatihi ayeydi ana raafic ibnu khadiij saxaabiga jaliilka ah radi allahu taala arda maata wuxuu dhintay bacda alcasri salaada casr kadib fa utiya ibnu cumar ibnu cumar ayaa marka loo yimid fa uhbira waxaa loo sheegay bimowtihi geeridiisa faqiila lahu waxaa loo yidhi maa taraa maxaad arkaysaa ayukhraju miyaa la bixinaya bijanaasatihi meydkiisa asaacata ha deertaan oo salaadan casr kadib ninkan geeriyooday intaan dhaqna diyaarino kadibna ma la aadnaa qubuurtii oo ma dugna faqaal wuxuu yidhi ina mila raafic raafic qof dadka la midka ah ama isagoo kale laa yukhraju bihi lama bixiyo ama lalama baxa oo qubuurta lama aado xataa yudana bihi ilaa laga ogeysiiye man xowlahu cidda heerarihiisa ahaatay oo ku dhow oo min alqura tuuloodhinka ah fa asbixuu waa bariista oo farijuu fakhrujuu la saaray aarkan dambe hadduu ansaxo marka iyo kii mxuu ah xadiidka hore oo xasanka ahaa nawca ma way wax iska yar hor imaana ay u egyihiin laakiin xaqiiqada waxay tahay in nacyi dhawaaq la dhawaaqo oo microfono la qaato oo idaacadaha mxuu laga sheego oo hebelaa dhintay ka warqaba waaw la yidhaahdo ta iyada waa tii jaahiligii la diiday midaana dad jamaaco inay usoo baxdo horamisaan usoo marnay oo afartankii ama boqolkii in loo helo oo dadkii aqribada xataa ay ku sabraan in la ogeysiiyo ogeysiinta caadiga ah marka ayuu kan dambe ka hadlaa weeyaan midda kale qofkan manzilada weyn la ummaddi dhan ay eegeynayso o fiirsanaysay in habeenimo ama xilli uun muxuu aha intuu gaaban waqti gaaban dhinto kadibna markiiba lagu duuga ayadna taas ayuu diidayaa oo ummaddii inay ku sabraan ummaddii inay booskiisii iyo mansiladiisii ay muxuu ahaa buuxiyaan inay dad badan usoo baxaan jamaacadiisii sidaasoo inay dadka eetamin oy dhihiin muxuu ama ninkii la yaqaano noocaas ayaa geeriyooday oo muxuua kow iyo toban saac dhintay amaba shantii galabnimo kadibna habay aad dugteen wakhtigaas annoon ka warqabin arrimahaas waa waxyaabaa la diidaa weyaan wallahu aclam laakiin dhawaaqa arrimahaas ayaa waxaa weyaan la diidayaa laakiin dhawaaqa eh, laakiin in dadki la ogeysiiyo ummaddii loo sheego waxba dhibaato ma lahan waxba dhibaato ma lahan weyaan dhawaaqana isla lama ogolo wallahu aclam baabu salaati cala ifli canuga in lagu tukada ayuu baabkan u baab yahay canuga yar tukashada lagu tukanaa oo hadda dhashay xadiidku lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can jaabir bn cabdilah waxaa tacaala canhuma can inabiy nabigan wuxuu ku sal sl qal nabigan wuxuu yidhi aiflu canuga laa yusalla caleyh laguma tukado walaa yariu waxma dhexla walaa yurata lamana dhexla xataa yastahila ilaa oo ka dhawaaqa oo markuu canuga buluq yirahdo dasho ilaa uu ka dhawaaqo waxaa weeyaan laguma tukada waxaa weeye waxma dhexlo lamana dhela imam tirmidi ayaa soo saaray walafdu ibnu maajahna ida istahala sabiyu canuga yar hadduu mxuu ah dhawaaqo sulli caleyh waa lagu tukanaa waria waa la xashina weyaan wuxuu leeyahay ibnu maaja ayaa soo saaray ibnu maaja ayaa soo saaray riwaayadan damaytiran waa tirmidi xadiidkaas marka imaam shacib ibn arnawud raimahullah shacib arnawud raximahullah wuxuu leeyahy daciifu jiddan imaam alalbani caleyh raxmat ullah isna xadiidkan kutubtiisa qaar ka mida waa saxiixuu yidhi qaarna waa ku daciifiyey marka xadiidka sugnaantiisa waxbaa ku jira wallahu aclam baabu taqbiil meyiti qofka dhinta in la dhunkada ayuu baabkan u baab oo arrintayd inay bannaan tahay ayuu u baab markuu dhinta kadib xadiidku lix boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey ummi lmuminiin radia allahu taala anu ardaha qaalat waxay tir umm lmuminiin ra'aytu rasuul lahi baan arkay sala allahu calayh wali waslem saxaabiga jaliilka markuu geeriyooday wa huwa meyitun isagoo meyid ah oo dhintay xataa ra'aytu ilaa aan ka arka addumuuca ilinta ama ilimaha tasiilu ayadoo daadanayso shumayso ilaa aan ka ilinta nabigeena sala allahu calayh waali wa cinda ibni maajahna fa kaanii waaba anoo anduru eega ilaa dumuucihi ilintiisa tasiilu ayadoo ku shumaysa calaa khadayhi labadiisa dhafoor ayadoo ka daadanaysa wa anoo hadda eegaa weyaan abu daawuud tirmidi ibni maaja waa xadiis saxiixa xadeegta uu ku imaamka xafidahullah xadiidka xadiidka saddex kun oo gadaal dambe kitaab gebagabadiisa ah weeyaan baabulmashi socod la socda amaama aljanaasati janaasada horteeda in la socda iyuu baabkan u baab inay bannaanto dhibaato ayna lahayn midig iyo badax iyo gadaal bidax iyo gadaal iyo horay iyo intaba inaan dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun lix iyo sideed iyo toddobaatanaad can ibni cumar waxaa lagu yri cbdullahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qaluu yir cbdulahi bn cumar ra'ytu nabiya nabigan ayaan arkay sala allahu caleyh wasalam wa abaa bakrin abaabakr ayaan arkay iyo wa cumara sayid cumar radia allahu canhum yamshuuna iyagoo socda amaama aljanaasati janaasada horteeda janaasada ay dadka soo wadeen iyagoo hor socda ayaan arka weyaan dhib inay lahayn ayaa laga qaadanaya abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja waxaa weeyaan asxaab sunan waa abcan alarbac xadiis saxiixa xadiidku lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can muqiira bni shucbata waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxu yhi muqiira qaala rasul lah rasulka al wuxu yhi sal slm alraakibu qofka wax saaran khalfa aljanaazati janaazada gadaasheeda ayuu soconi faras iyo riti iyo wix la midka ayaad saaran tahay janaazada daba soco weeyaan walmaashi qofka lugaynina xayu shaa meel alle meeshoodan oo minha janaazada ayuu ka maraya horay gadaal midig bidax meeshuu raba ayuu ka maraya uu ka mari karo weeyaan waiflu anuga yarna yusala caleyh waa lagu tukanaya abu daawuud tirmidi nasaa ibn maaja weyaan wa lafd abi daawuud abu daawuud lafdigiis wuxuu ahaa raximahum allah jamiica alraakibu qofka socdo lugayni yasiiru wuxuu soconaya khalfa janaazada gaasheed ayuu soconaya walmaashi alraakibu cafwan alraakibu qofka wax saarana gaadiidka saaran yasiru wuxuu soconaya khalfa janaazati janaazada muxuuha dush gadaasheeda ayuu soconaya walmaashi qofka lugaynina yamshi wuxuu soconaya khalfaha gadaasheeda iyo wa amaamaha horteeda an yamiiniha midigteeda an yasaara bidaxdeeda qariiban minha meel dhow ayuu soconaya kama fogaanay wasaqtu dhiciska yusalla caley waa lagu tukanaya wayudcaa waxaa loo ducaynaya liwaalidayhi labadiisa dhashayna bilmaqfira dembidhaaf iyo iyo waraxmatin cariis ayaa loogu ducaynaya xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan baabun dafu ljamaacati koox in lagu duuga fi lqabri inay banaan tahay hadii loo baahdo ayuu baabkan u baabiyey xadii kun lix boqol iyo siddeetanaad can hishaam waxaa la wariyey ibnu caamir raximah llah can hishaam ibni caamir waxaa la weriy radi allahu taala u arda qal wuxu hi hishaam shakowna waxaan u sheeganay ilaa rasulilah baan u sheeganay sal l slm yowma uxud maallinta uxud baan an sheeganay maxaan sheeganay faqulnaa waxaan idhi yaa rasuula rasuulka allow alxafru qoditaanka calayna dushanaga likulli insaanin qof kasta iyo shahiid kasta insha allahu tacaala shadiidun waa mid aad nooga daran qof kastaoo halkan ku dhintay oo raggii saxaabada ahaa inaan qabri gooni u qodno oo wax nagu culus weyaan aad nooga daran fa qala rasul wu yri sal slm ixfiruu qoda qoro godqoda wa acmiquu weliba aad u dheereeya aad u dheereeya godkii waxsinuu wa axsinuu oo wanaajiya oo si fiican uhufa oo qurxiya oo sima weyaan waadfinuu wadfinuu waxaad dugtaan alinayn labada laba iyo waalaat saddex fii qabrin waaxid hal qabri ku duuga saddex iyo laba hal qabri isla geliya weyaan qaal waxay yidheen faman nuqadimu ya rasu rasulka yaan hormarinaynaa qaal wuxuu yidhi qadimuu waxaad hormarisaan akarahum kan ugu banaanta badan qur'aanan xagga qur-aanka kan ugu xifdiga badan ama aayadaha suuradaha qur-aanka oo kanay badan yihiin say u kala badan yihin u kala hormariyo weyaan qaal wuxuu yidhi fakaana abi aabbahe wuxuu ahaa haalia halaatin saddex mid saddexey ayuu ahaa fii hal qabri gudihii hishaam ibnu caamir ayaa dhihi radi allahu taala arda xadidka xadii saxiix abu daawuud tirmidi nasaai ibn maaja soo saaray baabun maa yuqaalu idaa udkhiya almeyit lqabr qabriga haddii meydka la geliye maxaa la dhihi xadiid kun lix boqol iyo kow iyo siddeetanaad can ibni cumar waxaa lor cbdullahi bni cumar radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm kaan nabigeena wuxuu ahaa idaa wadaca hadduu dejiya almeyita qofka meydka ah fi lqabri qabriga qaala wuxuu dhihi jira nabigeena sal allah alay slam bismi illaah alla magaciya ayaan ku dhigayaa meydkan wacalaa sunati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam nebi maxamed ariiqiisa iyo jidkiisa ayaan ku dhigayaa oon qabriga ku gelinaya anuu nabigan dhihi jira sal allah alay slam xadiidku xadiid saxiix abu daawuud tirmidi ibnu maaja ayaa soo saaray baabun fi taciyati taciyada iyo qiimaha iyo mansiladii booska a joogtay ayuu baabkan u baabiyay xadid kun lix boqol iyo labayo sideetanaad can camr bni xasmin waxaa laga wariyey can nabi nabign wxuu ka wari sal l slm anuu camr bni xasmin qaala wuxuu yidhi maa min muminin qof mumin ma jiro oo yucazi u tacziya akhaahu walaalkii bimusiibatin musiibo ku dhacda ugu tacsiyeeya ilaa hadduu jiro kasaahu llahu alla weyne ayaa hugiya subxaanahu watacaala subxaanahu min xudali alkaraama isku joogyada karaamada yowma alqiyamati maalinta qiyaama ayaa la hugiya maalintii la qaawan yahay ya xufaatan curaatan urlan hurlan maalinta ayada ah maalintaas ayaa ilaahay subxana wa tacaala isku joogyada iyo dharka qiimaha badan oo quruxda badan oo isku nooc ah oo loo nisbeeyey ayuu rabbigan subxaana wa tacala hugiya saas ayuu nabigeen cadayna sal sl ibn maaja xadiiskaas waa xadiis xasana marka waxaad ogaataan baabkaas waa baababka la dayacay qofka qofbaa ka dhimani qaraaba ka dhiman in loo taga loo taciyey haddii xataa loo tegi karin telefonka loogu taciyey aad iyo aad bay u qiimo badan tahay booskan waa lagu heli ummadeenna aad uguma badno aad uguma badna waxaa aad runti ugu fiican baabka isaga carabaha aad bay ula yaabaysa aad bay u tacsiyayen qubuurta ay tagayaan qofka yacni dadkaas markii qofka laga dhintay inta halkaas eh, dadkii aqribada halka ay ayaa dhammaan lawada mxuu ahaa jenqaariyo xasaasa ah mxu dhammaan ayaa la qoryeysani oo nin walba u tacsiyeynaya oo u ducoynaya meydka oo haakada qaarna guryahay uga tegayaan wamaa ilaa dalika laakiin mararka qaar waxay sameeyaan beytulcazaa waxay dhahaanoo inta bacda salaati almaqhrib oo kale teendho la dhiso ayaa cunno la samaynayo waliimo oo ilaa cishihiyaa la joogayo waa laga cuntaynayo maalin koobaad maalinta maalin saddexaad ta culimada way diideen laakiin dhaqankaas weli waa ka jira xarmeynka maka iyo madiina waan ku arkay waan la yaabay waayahay baab اusl qabays la qabaysta min asl mayiti meydka qof markuu dhaca inuu ka qabaysto ayuu baabkan u baabayay ma suna ma wax jira ma waxaanan jirinba xadiid kun lix boqol iyo saddex-iyo siddeetanaad ma maxuu ahaa ma suna mise waa waajib baabu xadiid kun lix boqol iyo saddex-iyo siddeetanaad can ibn cabaas waxaa lagu yhi abdullahi bn cabaas ibn cabdimualib ibn cami nabiy sal slm qaala wuxuu yihi abdullahi bn cabaas radi allahu tacala canhuma laysa ma ahaanin calaykum korkiina fii qasli meyitikum meydkiina dhaqitaankiisa guslun qabaysdushiina ma ahani idaa qasaltumuum goortaad daqdaan meydkiina haddaad daqdaan inaad qabaystaan laazim ma ahan weyaan ina meyitakum meydkiina lamuminu aahirun waa mumin aahir ah walaysa ma ahanin binajasin najaase ma ahanin faxasbakum waxaa idinku filan an taqsiluu aydiyakum gacmiin inaad daqdaan unbaa idinku filan weyaan xadiidkaas xaakim iyo bayhaqi a soo saari wa huwa marfuuc cinda alxaakim xaakim agtiina marfuuc weyaan kana waa mowquuf waa taqaanaa mowquf mowquuf iyo marfuuc waa kala taqaanano marfuuc waa ka nabigan loo koryeelay sal l slm mowquufkan waa kan saxaabiga waxaa weeyaan saxaabiga wuxuu sheega ayaa mowquuf la yihahdaa qaala dahabi imaam dahab wuxuu leeyahy calaa sharti bukhaari marfuucan kan marfuuca shardiga bukhaari ayuu mxuuha kusoo saaray saas ayuu leeyahay wallahu aclam xadiidku lix boqol iyo afar iyo sideetanaad can ibn taala anuma qal cbdullahi bin cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alayhi waaalihi wasalam laa tunajisu ha mawtaakum dadkiina dhimana ha najaasaynina ama meydkiina najaasaha ka dhigina faina almuslima muslimka laysa maan binajasin najaase ma ahanin xayan wala meyitan isagoo nool iyo isagoo dhintayba waa aahir ayuu cadaynaya nabigeena sala allahu alay slam xaakim iyo bayhaqi imaam dahab wuxuu le alaa shardihimaa baabu icdaadi acaami cunada diyaarinteeda marka qofka hadduu meydka dhaqo inuu marka ka qabaysto culimada in badan waay leeyiin waa iska sunno dhib ma lahan laakiin laazim ma ahan gacmihii iyo wixii kusoo gaaray ama caradii ama wii la midka ah. amaba haddii wax najaaso ay meydkii ay ka soo baxaan ila waa suuragal waa baabkaas marka inaad qof iska dhaq waba dhibaato ma lahan laakiin qabays waajib ah meesha ma laakiin qofka inuu sun ahaan iskaga qabaysto ama isnadiifin dhibaato ma lahan baab cidaad acaami cunada diyaarin loo diyaariyo liahli lmeyiti dadka laga dhintay in cuno iyaga loo diyaariyu baabkan u baabyahay inay sunno tahay nabigeen u faray sal alla ly slem laakiin ayaga in loo cunto doonto arrintaas dhaqan fiican maahan meydkii inta cunto loo diyaarin lahaa in ayaga cunno loo doonto baabkaas baab cajaaib badan waa xadiidku lix boqol iyo ama yani wax wanaagsan maahan kala jeeda xadiidku lix boqol iyo shan iyo sideetanaad can cabdilaahi bni jacfar waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda jacfar ibn abi aalib jacfar ibn abi aalib mise ibn cabdilmualib ya ya ibn abi aalib haye waay qaala wa yidhi mxu cabdullahi bn jacfar qaala rasul wuxu yidhi sal slam isnacuu u u hagaajiya liaali jacfar jacfar reerkiis waxaa u samaysaan acaman cunna u sameeya fa inahu maxaa qad atahum waxaa u imaaday arin iyo geeri yashqaluhum mashquuliso oo cunno inay karsadaan oo ay gaajo tabaan wax ka mashquuliya ayaa u imaaday waxaad yeelaysaan cunaha loo sameeya waa hadyiga nabigeena sal slam abu daawuud tirmidi ibni maaja waa xadiid xasana annagana waad aragteeno markuu meydka waxaa weeyaan reer laga dhinto ayaga yaa raashin loo doontaa arrintayd arrin sax ma aha weliba mararka qaar waxaa khatar geli oo khatar la geli in xoolo xaaraan la cuno ya oo dadka rabbiga rabbigan wuxuu le subxaana wa tacaala aladiina ayaddii yataama ii sheega ya ulma inama yakunuuna fii butuunim naara wasayaslawna saciiran aytaamta xoolahooda kuwa cunaan waxa weeyaan waxay caloosha ka buuxinaan waa naar inay dhacdaa laga yaaba oo xoolihii aytaamti yani meydka markuu dhinto shayga u horeeya oo la samaynaa waa muwana tajhiiz yani isaga diyaarintiisii ujratu xaafir qofka qabriga qodaayey ujrada la siinaayey iyo baabuurkii lagu qaadayey ambalanskii iyo waxaa weya qardibistii iyo waxyaabihii la saarayey adiga dugitaankii muana tajhiiskii ya dadka ayaga waxaa weeyaan wixii ay qaadanayeen oo shaqaalaha qodaayey waa gooni tusaale ahaan ummadda qaar waxay dhahaan cunay samaynayaan waxay dhahaan dadka xawaaloqodada xawaalo qodada oo mxua qabriga qodays waxa weyaan cuno loo kariyo ayaa jirta qabriga agagaarkiisa looga kariyo oo qofkaas kaba suqaad waaba de ujradii wala dhihi karaa laakiin intii muxuu ahaa qabrigii lasoo duuga kadibna neefgeelo aad weyn iyo dhowr lawro mxuu aha bariis iyo adduun iyo cabitaan iyo halkaa la diyaariyo kadibna cid kasta ay meeshii usoo qadadoodanta arrinta iyada waa halis waxaa khatara inay noqoto waxa weeyaan akl amwaal alyataama bilbaail arrintaa marka in aad looga taxdiro waa laga maarmaan su-aalka marka karto dadka qaar waxay sameeyaan ilmihii baalaqiinta aha oo buluuqa gaaray ayaa waxaa weeyaan xoolahoodii laftarkoodii xoolahoodii qayb ka ah ayay ka sameeyeen ama dadka jiiraanka ahaa ayaa samaysay dhaqanka in badan magaalooyinka u badatay dadkii qaraabada ahaa oo ilma adeerta ahaa iyo dadkii ayaa cunno iyo dayn iyo geel iyo lasoo qaaday iyo raashiin iyo waa la cuni ayaga ayaana bixinaya laakiin xaggee lagu cuni guriga ayaa lagu cuni arinta iyada laftirkeeda rag ka mida ah, mxu salafka waxay dhihi jireen in lasugu imaado waxa weyaan cunno in la sameeyo oo guriga meydka laiskugu imaada waxaan ku tirin jirnay waxyaabaha aanan la ogolayn nacyiga iyo waxyaabahaas ayaan ku tirin jirnay ay leeyihiin calcumuum masalada ayada meydka waxaa un wanaagsan in inta la duuga kadibna kharashkii duugitaankana laga bixiyey rasmaalkiisii amaba dadka aqribadii ay ka bixiyeen kabasi fiicane kadibna ilmihun tacsiya looga taga ayagana qada loo sameey iyo reerkii saas unbaa wanaag badan laakiin ayaga in wax loo doonto arinta ayadaa saax ma aha weyaan waaya waayahay ahay koleyba dadka islaamka oo imaanaan oo mxuuah kharashka keenaan oo ka qeyb qaadanaan muwaasaadkii waa tacsiyadii nooc ka mid wax ah weyn ma lahan haddii reerkii intaad u timaado maadaama ay aad u naxsan yihiin xaaladooda ay culus tahay waliba haddii ay fuqara yihiin kabasiikaba sii mxuuah wanaagsane eh, qofki intuu u yimaado kadibna uu tobankao kun labaatan koo wax u keeno oo ilaahay afar lah limayitikum wasabarakum ducadii caadigaheedna uu ahriyo kadibna uu bal intaana u kaalmaysta musiibada idinku dhacda u yihahda wax ishkaal oo dhibaato kusuga malaha waa ixsaan wanaagsan dhaqanada soomaalida qaar ka mid a ah waxay leeyihiin reerka marka laga dhinto caadi dadki ay isxliqaamayaan nin kastoo imaada marka lacag kusoo targelaya oo la keeni ya marka waxaa laga yaaba reerkii in wax aad u badan oo ay filaynin inaad ilaahay subxana wa tacaala siiyo wax ishkaal sheekh ina laheena laga yaaba laakiin ishkaalka cuno karinta iyo meeshao qiiqaysa oo dab uu ka shidan yahayo loo soo cuno doonanayo baabkaasa baab cajiiba ah. baabkaasa baab cajiiba ah. yaasiinka laqina mutaakumsa soo sheekh muuse laa ilaaha ila allah soo marray yaasiinka xadiis daciif jiddan ku marka baabkiisa xagga dhigaya baabu muwaanaati lmushriki qofka gaalka ah in meydkiisa la asturo ayuu baabkan u baab yahay oo isagana bannaanka loogama tegay ilan waa ibni aadam walaqad karamnaa bani aadam waa ibni aadam marka in banaanka looga tago dogaaga iyo waxyaaba ay cunaan sax inay ahayn oo baabkan u baabay xadiidku lix boqol iyo lix iyo siddeetanaad can caliyin maxaa idiin qoran maxaa idiin qoran sheekh mukhtaar calayhi salaam sheekh ali dabca haaniya calayhi salaam ma qoran dabca haaniya ceebaheeda ma taqaanaan wax alle wixii khalad ahay tii hore ay ku dhacday waa iska wataan sidoodii wa meelada aayado qoran inoo soo kordhiyeen alayhi salaam khalad wa alayhi salaam waa khalad waxyaabaha shiicada dhaqankeeda lagu yaqaano wa radia allahu tacala an ardah wa marka hala tiro weliba tirnaan weyn hala tiro ya radia allaahu canhu ha lagu qoro marka can caliyin radi allahu taa waxyaabaha dhaqanka ay shiicada soo geliyeen yaa fadli badan sayid cali iyo sayid abubakar radia allahu canhuma waxaa fadli badan sayid abubakar ayaa ka fadli badan oo dhaweyn weliba sayd cumar iyaa fadli badan iyo sayd cali sayd cumar ayaan u dhaween aad ugu fadli badan sayd cumaan iyo sayd cali ayaa fadli badan fadiilada marka ahlusanada waa isku qabteen laakiin jamhuur ahlucilm waxay qabaan inu asaga fadli badan laakiin khilaafadaya iskala qowlan waaxidan yaa u horeeya cumaan radi taala qofkii khilaaf geliyo min ahli bidac wa laga ridaya ka asaga laakiin qofkii yihahda sayd cali fadli badan lagama turay daaqada arrintaa waa isla fahnaan filaya fadiilada iyo khilaafada waa kala duwan yihin khilaafada qofka khilaaf geliya daaqada laga ridi ahlusuna waljamaca manhajkiisu ka baxaya banaanka lagu tuuri laakiin qofka yidhahda cali iyo cumaan waxaa fadli badan cali yidhaahdo oo fadiilada ka hadlo inkastoo laga raajixsan yahay oo laga xoog badan yahay laakiin rag selafka ayaa halkaa ku tagay ishkaal weyn malaa insha allahu tacala can cali bn abi aalib radi allahu taala arda qal wuxu yhi sayd cali qultu waxaan lilnabiy waxaan ku yidhi sal slm ina camaka adeerka nabi allow asheekha odga odiga ahaa addaal ee baadiyaysnaa can ariiq illahi caza wajal wa can islaam qad maata wuu dhintay yaa loola jeedaa abu aalib abu aalib ayaa loola jeeda weyaan abu aalibni yuu marka adeerka waana aabbahi ah oo odayga ahaa oo weliba xaqi ka lunsanaa wuu geeriyooday uu geeriyooday waa tii nabigeena ala sl la joogo geeriyooday huwa calaa millati cabdilmualib qaal wuxuu idhab tag fawaari abaaka abbaha astur maydkiisa jusadiisa astur weyaan uma intaa kadibna laa tuxadiana shay-an waxna ha ka sheekayno hadlin xataa tatiyanii ilaa aad ii timaado tatiinii aad ii timaado tatiyanii nacam fadahabtu aan tagay fawaaraytu waan soo asturay ma keligiisa asturay dad ilaali jira laga yaabaa nin xoog badanna u ahaa inuu isaga an akhtasila inaan qabays abcan fakhtasaltu waan qabaystay wadacaa lii alla ayuu ii baryay subxaana wa tacaala bedelka asaga uu ducoyn lahaa ilan waa loo diiday waa loo diiday maa kaana lnabiyu waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walow kaanuu ulii qurba marka wadaca lii anuu ii duceeyey abu daawuud nasaa soo sar xadii saxiixa baabu alcalaama calaamo oo cala qabri qabriga la duldhigo calaamo aad qalbi qabriga aabbaha ku garato ama canugaadii ama xaaskaagii amaba wahaakada qofkii ama xaaskii ninkeedii qofka uu ku garta in qabriga lacag dhigo amaba la dul sura inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay saas weyaan ama xukunkeeda baabkan u baab yahay xadidka lix boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can anas malik waxaa radi allahu taala arda anna rasul rasulka al sal l slam aclama wuxuu ku calaamaystay qabra cuhmaan ibna macuun madcuun bisakhratin jibaal ama dhagax weyn ayuu ag dhigay amaba uu dhinac ka dhigay uu calaam ahaan si uu garto weyaan saasuu nabigeena sal allahu aleh wasalam su marka halkaan imaanaysa oo in derbi yarsaal loogu wareejiyo ma la ogolyahay dhismo looma ogola haye in muxuuah magac lagu qoro ma la ogolyahy oo la yidhaahda hada qabru fulan ibnu fulan in la yidhaahdo oo qabuurta kale si looga saaro ma la ogolyahy binahaas marka culimada in badanoo ka mid waay leeyiin lama ogola kitaabada lama ogola xadiid noocaas ama macnahaas macnuu dhow kusoo arooray sanadkiisi inkastoo di laga yar hadlo isna waa jira oo binaha diida waay marka culimada masaladaas masalaha isku yara jijiidaan weeyaanoo culimmada inta badan waxay leyin waba laguma qoray qaarna waxay leeyihin maya qoraalka la kala qaadaya qoraalka hadduu yahay qoraal oo waxa weeyaan magacii iyo ammaan iyo xilligu dhashay yani faan iyo amaba ammaan ama sheeko noocaas haddii uu ku sugan yahay qowlan waaxidan lama ogola oo raggii hore oo diiday ayay raaceen laakiin haddii magacuun in qofku lagu garto hebel in hebel intaasoo kale oo muhiimadda ay tahy in lagu garto bas dhib malahay leeyihiin ibn cuaymiina ka mid ragga arinta arrinta iyada qabo laakiin arintaas khatar ay leedahay khatarta ay leedahay waxaa weeyaan waad garanaysaan niminkii ahaa wad iyo suwaac iyo quuth iyo xuuq iyo nasr kaanuu kama fii saxiix اbukhaari min xadiii min ahar cabdulahi bni cabaas kaanuu asmaaa rijaali saalixiin dad wan wanaagsan oo waxaa weeyaan magacahood weeyaan markay dhinteen ayaa kadibna sawirkoodii meesha la dhigay si looga xasuusto wan wanaagsan oo ilaahay aad ugu baqo kadibna in yaryar yaryar ilaa markii dambe laga xabudo shaydaanka ayaa muxuu ah ku hanuuniyey marka magacaas qoraalkaas waxaa laga yaabaa inuu dhibaato keeno mustaqbalka oo qofka isaga ay sabab u noqoto in la caabudo markii nis cilmigan iyo waxaa weyaan sunnadan iyo bidca nacaybka iyo shirki nacaybka dadkan hadda xambaarsan ay sii yaraadaan hadda dad kole waxaad soo gaarteen oo haddaba maanta taagan dad taagan aabbahay hebel hebelow xaajada mxua ii fuuday waad soo gaarteen badanoo rag badanoo idin ka awowgay hebel hebelow heer waxaa la soo maray oon aad u fogeyn in qofka wax kasta oo colays soo yimaada inaan allah waxba la weydiinin oo shari la xiro la yihahda aabbahay ama adeerkay ama awowgay ama sheekh fulaan haddii a wax ii samayso khalaas weyaan maanta adiga bunkaadayaa la dubi ya ama saas mxu xuskaadayaa la dhigi ama saasaa la yeli ama waxaas iga shari ah waa wax aad oo idinka qarsooneen haddeer taanay ahayd hawsha ayada goorma bilaabatay ma u jirtay waqtiga nabig ma jirta waa maya alai slat slam waqti saxaabadii walaa waqtiga salafki ma ay laakiin waqti dambe mutaakhira ayay dhacday maxay ku dhacday dadkii kiirada lahaa oo bidcada diidanaa oo mxua shirkiga diidanaa ayaa dhimanayaan dad marka aad aan ugu ficnan baabka asaga ayaa imaani marka maalintaasoo kale waxaa lagayaba magacaas ila awliyadii la hilmaamay hebel hebel maalinta adiga aad qortay in ilaahay laga dhigto la caabudo ummada ay ku baaba'ana laga yaaba marka iyadoo halkaa laga duulaa muraacata lijaanib tawxiid in laga fogaado oo calaamo un aad ku garato aad ag dhigato taas wax ay ku dhaanta ma muuqato wallahu aclam beryahaana dib ay bilaabatayo hawshi waad aragteen ya waxaan dhagahayga ku maqlay aar min mara qof lah yaa fulaan yaa rasuul adkhilni اljanna yaa rasuul allah adkhilni اljanna magaalada nairobi masjidku yalan ka maqlay yaa cumar adkhilni اljanna yaa cuثmaan adkhilni اljanna yaa cali adkhilni اljanna inaad maqashaan waa laga yaaba ninkaba jimcooyinka dhagaha loo yaraara meela laga dhawaaqo inaad maqashaan baciid maaha baciid maaha dadku waa kala duwan yihin saalixiyada iyo qaadiriyada la socda waa kala duwan yihin ya labada gurub saalixiyada aqrab ila اsunna aad bay ugu dhow yihiin xogaho tawasul yaryar iyo bidac yaryar iyo laakiin qaadiriyada waa haba kala darnaada iyaga laftirkooda iyo maraaxil kal dheer ah timoweynta iyo ragga aad taqaanona salaadda aanan tukanin ayaa ugu sii khatarsan laakiin waxaa laysu sawaan waa kala duwan yihin marka yani masaaisha laga hadla munaaqibka waxaa ugu daran oo taqaanaan kuwa munaaqibka ya kuwa munaaqibka ha taqaanaan yani baabkiis baab sahlma arbacada nairobi haddii munaaqib lagu ahriy ka warraba oo xaafadaha qaar lagu ahriya munaaqib maanta xilligan la jooga waa iska imtixaan xaqiiqatan nasal allah asalaama alcaafiya ya sheekh dayrabi dayrabi dayrabiga waa sixir isaga mogta dayrabi waa sixir caadi ah dayrabiga iyo macshal falaga waxaa weyaan labada kitaab waa kutub sixri laakiin carabi ku qoran yihin la socda arinta ayada weligiin ahaa mxuu an idiin dhuumanin labada kitaab min kutub sixri wa dayribiga ood arki jirteen oo ilaabnaa oo muxuu ah lagu dhaawi jiray iyo macshar faraga labadaba waa laba kutub oo kutuba sixri wa la socda af carabiga ku qaldamin marka kuwan waa dad kitaab gabalowga la yihahdo oo muxuua hoos u wata oo kitaabka saa u kala rogo ayaa muxuu ahaa wadan jiray kanna waxaa weeyaan dadka yani dadka muxuu ahaa qaraabka iyo hanuuninta iyo eh, hawlahaas iyo arbacada iyo yani likullin ariiqatuhu waxaa weyaan culimada qaar waxay ka sheekeyn jireen waxyaaba noocaas ku dhow siddeetan iyo sideed yaan xusuusanahay eh, xamar anagoo joogno xer marka iyada ku cusub xaafadda madiina ayaa arbacadii meel loogula yeeray marka iyadana waxaa weeyaan baabka inuu waxba ka jirin waa naga dhadhacsanay madheeraan ka tagnay oon ka xeraysanay sheekh maxamuud bin cabdikariin xafidahu llah ayaa tafsiirka noo ariyey marka wax fiicanba markayda ka fahamsanan kadibna waxaa la yidhi la akhrina kaaliya n guri yarnu aan jira oo xiraan iska nahayo aadna looma yara adka kadibna anaa la kaxey meel baana la geeyey munaaqaba la keenay marka bunkii alla kariyey waa taqaanaa bun iyo cambuulo iyo adduun cajaaib badan xooga yarnoo laisu laabaa marka meeshii markaan fadhiisanay munaaqabka cid taqaana hal qof xataa naguma jiro abadan weligeed laakiin waxaa noo bilaaban naxwada wax noo bilaabanta kadibna dabad waxaan qabanay alfiya nafacana allahu bihina rag baa ragna alfiya dabada qabteen marka sidaas ayaa muxuu aha munaaqabkanaga iyo howlahanagi kusoo jabsanay marka yani ma banaanta arrinteeda xaraan mi mise xalaal ahayd taas ayadaba waa ilaah naga dhaafo wix dembi ah wix dembi allah naga dhaafo laakiin xaqiiqatan way dhacday arrinta waxaan xasuustaa yaa sheekh may dad badan ay ku dhacday lakiin ani shaksiyan ugu dhacday rag baa noo akrinayay marka nafacaan lahu bihida ragga ku jiro marka khayrlahansiiye yani baabkaas wuu jiri jiray nafacan lahu bi waa le lakin wa de iska hadal iska xasan oo iska hamoogta lakin waxyaabaa nafacan lahu bihi ay leeyihin waxaa ka mid ah been caadi oo la ahrinaya wakuntu maca ibraahima mulqa binaarihi berga iyada ma aqoonin munaaqabka gadaalaan ka bartay wamaa burida niiraanu ilaa bidacwati yani nebi ibraahim markii dabka lagu ridaayey ayaan ag taagnay ayuu shacabqaadir leeyahy yani dabkii kuriditaankii baktiinta la baktiyey aniga ayaa waxaa weyaan alla baryey nabi muuse nabi muxuu ah wakuntu maca yacquuba khashwata caynihi wamaa buri'at caynaahu ilaa bitaflati aniga ayaa tuf ku ih ku tufay markaas indhihii ay bag yihaahdeen saasuu leh wakuntu maca raaci dabiixi fidaahu wamaa nazla kabshaani ilaa bifatwati markii nabi eh, ibraahim uu gowrici rabay nabi ismaaciil ayaan ag aniga ayaa fatwo bixiyo waxaan idhi ha soo dejiye labada uban oo halagu mxuu ahaa wamaa nazla kabshaani ilaa bifatuati anaa fato bixiyey waa been caadi nafacana allahu bihi waa marka waa la dabataagay yani xaqiiqatan wax xataa caqliga insaanka uu yeela maaha ariib sheekha ay u nasbi sheeganaan ragga akhyaarta ah oo mxuua akhyaarnimada ummadda ay u arkaan kitaabka kitaab alqunya oo caqiidada akhriya oo sheekha cabdiqaal jaylaan uu leeyahay waa in la yaqaano oo caqiidadiisa iyo siduu yahay iyo baabkiisa la yaqaano oo yani waacidu ahaa yani kumanaan iyo malaayiin qof ayaa ku tooba keenay nin wanaagsan ayuu ahaa xaaladna waa laga sheegsheegaa laakiin waxaas isaga inuu qoro xaasha suuragalba maba noqon kartaba laakiin in lagu been abuurto qofka oo wax isaga usan samaynin ama wax usan ahayn yani la yidhah isaga aa sameeyey waa badanta aad u badanta kelimada ugu khatarsana ku jirta mataqaanaa munaaqabka ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi maxaad u qaadan kartaan allah markaad allah u qaadato waxaa ka dambeeya shariga labaad ana alwaasif almawsuufu sheikhu ariiqati taasaa marka ilaahnimadii u marka sheekhi ana alwaasifu almawsuufu sheikhu ariiqati marka waa munaaqabka waxaa weeye waa kitaab shaydaan kitaab shaydaan weyaan xaqiiqa walaa nujaamil axadan kitaab shaydaan weyaan umadna waxay leeyihin nafacana allahu bihi alla wuxuu kugu anfaciya kitaab marka marka nasal allah asalaama walcaafiya waayahay baabka laangalna caawa oonaan ugu talagelin laakiin mararka qaara waxaa wey xeragaad goosani waaya baabu kasri cadmi lmeyiti qofka meydka ah ee laftiisa in la jibiya xaaraannimeeda ayuu baabkan u baab yahay xadiidku lix boqol iyo sideed iyo siddeetanaad can caaishata waxaa lagu yihi zawji nabiy radia allahu taala an ana rasuula rasulka al sal l slm nabigan wuxuu yidhi kasru cadmi lmeyiti qofka maydka ah laftiisa jibinta la jibiyo ka kasrihi xayan isagoo nooloo kaloo la jibiy ayuu la tooya weeyaan oo sidii looga dambaaba looga dambaabi uusan u banaanan yuusan u banaanan asna abu daawuud ibn maaja xadiis saxiix baabun kayfa kayfa yudkhilu almayita alqabra kayfa sideebaad yudkhilu uu gelina qofka almayita ama yudkhalu almayitu alqabra kayfa sideebaad yudkhalu loo gelina almayitu yudkhalu loo gelina almayitu alqabra meydkisa qabriga loo gelinaya xadiid kun lix boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad can abi isxaaq isabici waxaa la wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi awsa alxaari xaari wuxuu u dardaarmay an yusalii inuu ku tukada caleyh korkiisa cabdulahi bni yaziida inuu ku tukada fa salla caleyh uu ku tukaday uma adhalahu wuxuu geliyay alqabra qabriga min qibali rijlay alqabri qabriga dhanka laguha xiga xaggeed oo dhanka lagu hadlamariyo ayuu ka soo geliyey wa qaala wuxuu yidhi haada min asunna arrinkan insaan la yeelo qabriga dhanka gadaal laga soo geliyey luga xaggii waa sunna weyn waa sida caadigu annaga aan yeelno xadiidku lix boqol iyo sagaashanaad min asunna hadduu saxaabiga marba yihahdo marfuuc ilaa rasuli lah sal slam sa la socdo xadiidku lix boqol iyo sagaashanaad can muxamed waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa ibna siriin kuntu waxaan maca anas ayaan la jiray fii janaazatin janaaza fa amara wuxuu faray bilmeyiti meyidka in la keena fa sulla waxaa laga soo siibay oo waxaa laga siibaya abcan naxashki iyo shaygii u saarnaaye min qibali rijli ya fa sulla waxaa laga soo siibay min qibali rijli alqabri qabriga lugihiisa xaggiisa ayaa laga soo siibay ama loo soo siibay dhankaas ayaa laga keenay weyaan imaam axmed ayaa soo saaray isnaaduhu saxiix calaa shardi sheekhayn baabun man yudkhilu man yudkhilu yaa gelina almeyita meyidka alqabra qabriga yaa gelina xadiidku lix boqol iyo kob iyo sagaashanaad can camr shicbi waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi hasala rasuula rasuulka alla muxuu ahaa waxaa dhaqay caliyun ayaa wa usaamatu ayaa dhaqay zayd wahum ayaga ayaa adhaluuhu qabrahu qabrigiisa geliyeen camir shicbi ayaa waxaa weeyaan rasuulka alle waxaa dhaqay ayuu leeyahay ma garan kartaan arrintayda qaala wuxuu yidhi xadaanii marxabun baa ii warramay ow in marxab anahum ayaga adhaluu macahum inay la geliyeen oo aad la galay ama ayaga inaad ay u ogolaadeen la gala qabriga cabdiraxmaan ibni cawfin falamaa faraqa caliyun cali markuu u dhammeeyey oo duugitaanka u dhammaada qala wuxuu yidhi inamaa in kale oo u istaaga arajula ninka dugitaankiisa ahlow reerkiisa ayaa iilka dhigaan oo qabri geliyaan ayuu leeyahay camir shacbi waa taqaanaan ma saxaabiba maya laakiin raggaana u warramayaan cali iyo fadli iyo raggaana kole u warramay wallahu aclam waaya baabun laa tutbacu lama raaciyo aljanaazat janaazada lalama raaca oo lama daba dhigo binaarin wax dab ah, dab inaan la qaado oo janaazada la daba dhigo ma haboon lidalika qabriga agtiisa raashinka lagu karsanay waxyaabahaas in laga fogeey ayaa haboon xadiidku lix boqol iyo sagaashanaad can abi burdata waxaa laga wariyy qala wuxu burda awsaa abuu muusa abuu muuse alashcari wuxuu dardaarmay xiina xadarahu lmowtu markii malakumowtka uusoo xaadiray oo sakraatulmowtka uu ku jiray wuxuu dardaarmay dardaaran oo fa wuxuu yidhi laa tutbicuunii ha ay raacinina hay dabadhigina bimajmarin waxaa weeyaan girgira amaba waxyaabahan lagu unsada waalka lagu shuba ha ay daba dhigani weeyaan qaaluu lahu waxay u yidhahdeen awa samicta fiihi shay daliil ah ama wax maqal ah oo nabiga calayhi sala slam ka maqasheen miyaa jiro qalu wuxuu nacam min rasuulillah baan ka maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalam marka in wax dab ah qabriga la daba dhigo waa diiday nabigeena sala allahu alay wasalam waa kaas marka xadiidka ibn maaja waana xadiid xasan ah sidaa weeyaan waaya baabu karaahati adabxi cinda alqabri qabriga agtiisa in wax lagu gowraca xoola inay karaahiyata baabkan u baabay xadidku lix boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can anas bin malik waxaa la wariyey radi allahu taala arda qaadima rasuulilahi sal lla slm qaala wuxuu yidhi anas qaala rasul wuxu yih sal slm rsulka alleh laa caqra fi lislaami islaamka boqongooyin iyo gowrac qabriga agtiisa lagu gowraca ma jiro weyaan caqriga muxuu ahaan jiray qofka hadduu qof deeqsi ahaan jiray dhaqanka carabta waxay ahaan jirtay jahiligi inay neef geelo aad weyn iyo xoolo intay keenaan ay ku gowracaan qabriga agtiisa kadibna isaga tagaan oo dugaagta iyo muxuu ahaa shimbiraha iyo waxaas ay iska cunaan saasay ahaan jireen ihaada ay cunto dhaqanka waxay u yeelayen waxay leeyihin ninka markuu noolaa sakhi oo dadka insaanka qodi ayuu ahaa haddana markuu dhintay anagoo u abaalgudayn in m xayawaanaadka xataa ay agtiisa wax ka dhargaan ka cunaan ayaan rabna ay dhihi jireen arrintaas nabiga waadihi sal slm maxaa yeel waa dhaqan jaahili oonan la ogolayn abu daawuud waana xadiis saxiixa baabu xathwi aturaab fi lqabri qabriga in ciidda saa loogu shuba eh, oo gacan inta la qaado muxuu ahaa cantoobooyin ciidda lagu shuba inay sunno tahay iyuu baabkan u baab yahay xadiid kun lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda ana rasul s sl sl salla wuu tukaday calaa janaazatin janaaze ayuu ku tukaday uma inta gdhta qabra اmayiti maydka qabrigiisa ayuu taga oo faxaa calayhi wuxuu ku shubay min qibali ra'sihi madaxiisa dhankiisa ayuu wuxuu ku shubay alaaan saddex muxuu ahaa cantooba oo cara ayuu ku shubay waxaa suuragal ah marka qabriga la geli kadib meydka inay tahay inay ka horatan waa suuragal wallah aclam baabu daqdati lmayi alqabri qabriga yani qabashadiisa daq yani rinta hal mar saas iskugu yimaadaan ayaa daqda la yihahdaa dabdadaas iyo mxuu ciriirintaas qabriga qabriga hal mar dhab uu siiyo oo iskuguisusoo dumankaisuduma soodumanasooduma ayuu baabkan u baabiya xadiidkun lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad an ibn cumar waxa lyi abdulahi bin cumar radia allahu tacala canhuma can rasuli lah wxu sal sl qal nabigana wuxuu yidhi hada aladii lahu lcarshu haada kan alladii kaasoo taxaraka lahu lcarshu carshiga uu dhaqdhaqaaqay waa sacd ibni mucaad sayid alaws raws ninkii madaxdooda ahaa dhaawicuu khandaq kusoo dhaawacmay ayuu u geeriyooday radi taala arda waayahay saxaabiga jaliilka ah ee carshiga ayuu u gariiray ama u dhaqdhaqaaqay yani qiimaha iyo mansilada uu allagtii ka joogo subxaana wa tacaala wa futixat loo fur lahu isaga abwaabu samaai samada albaabaheeda loo furay washahidahu sabcuuna alfa min almalaa'ika toddobaatan kun oo malaa'igna ay yimaadeen janaasadiisii laqad dumma waa la dumay damatan dumitaan uma furij canhu kadibna waa laga fayday qabrigii dhulkii ayaa dhab kusoo dhihi oo ku dhegi qofka markaasaa laga fayday waa muddo aad u kooban waayahay nasaa-i ayaa soo saaray xadidka waa xadiid saxiixa xadiidku lix boqol iyo lix iyo sagaashanaad can caaishata waxaa radi allahu taala radi allahu tacala ardaha can nabi nabigeena waxaa laga wari sal sl qal nabiga inuu yidhi ina liqabri qabriga ayaa u sugnaatay daqdatan dunmid iyo ciriirin walow kaana hadduu ahaan laha axadan qof naajiya minha mid ka badbaada doqdadaas iyo mxuu ahaa dunitaanka qabriga usoo dulmi ama ciriirigaas hal mar uu mxuu ahaa meesha lagu ciriirin najaa minha waxaa ka badbaadi lahay sacdun ama sacdu ibn mucaad radia allahu taala arda aad nabigu u dhawaayay iyuu ahaa sala allahu alay slam aadna raggu garba istaagay oo weliba xaadiadii marka ifkiga dhacday been abuuradkii lagu been abuurina caisha radi allahu taala ardaha raggii meesha istaagay iyuu ka mid ahaa mxuu ahaa imaam axmed ayaa soo an anas bin malik waxa lg radi allahu ta an arda ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh wasalam salla wuxuu ku tukaday calaa sabiyin canug yar oonan qaangaarin aw sabiyatin ama gabar yar oonan qaangaarin qaala wuxuu low naja axaduna qafatu ka badbaadahay min dayqati alqabri qabriga min dayqati ciriiriga aw ama daqati ama soo ciriirinta amaba isu dhawaashada alqabri qabriga lanaja hada sabiyu canugan yar ayaa ka badbaadi lahaa sanadkii waa saxiixa waa saxiix waxaa weye adiya almaqdasi fi alxadiid almukhtaar ayuu kusoo saaray waana xadii sanadkii saxiix weeyaan xadiidku lix boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can anas waxaa lagu yihi malik radi allahu taala anhu qal wuxuu anas tuufiyat waxaa la oofsa zaynabu ibnatu rasuli lah sal slm nabiga gabadhiisa sal slm wa kaanat waxay imra'atan bay ahayd misqaamatan qof aad u sakaraaday oo aad u xanuunsanayd xanuun badan ay ahayd weligeed anuun qof xanuun badan ay ahayd fatabica rasuula nabiga ayaa janaadadaas raacay fasana fasana cafwan fasanaa waxaa aad noo murjiyey aaluhu fasana waxaana murjiyay xaaluhu nabiga xaaladiisa ayaa aadnoo murjisay sal l slm yani aad buu nabiga u murugeysnaa aad buu mxuu ahaa u naxsanaa aad iyo aad buu mxuu arrinta iyada ah ay u dhibtay wayngeerideeda falama dakhala alqabra qabriga markuu nabigeena galay sl slm iltamaca wajhuhu wejigiisa ayaa la iftiimay ama birbirqay sufratan borow yani wejigiisa ayaa iftiimay weyaan o uma intaa kadib asfara wajhu wejigiisa waxaa weyaan wuu cadaaday oo wejiga birbira ayuu noqday isfaar waayahay haruud weji la mariyo kale ayuu nabigeena wejigiisa noqday sal slam faqulnaa waxaan ya rasul rasuulka allow ra'aynaa minka waxaan ka aragnay amran arrin ayaan kaa aragnay muruga saanana murjisay aadna xumaysay falamaa dakhalta alqabra qabrigi markaad gashay iltamac wajhku wajigaada ayaa muxuua iftiimayo ama birbiray sufratan borow ayuu lo iftiimay uma asfara kadibna wuu birqay muxuu ah uu haruudoobay wejiku wejigaada weji aad u iftiima oo dhalaala ayuu noqday fa mima daalika arrinkaas ka imaaday oo arrinkaas maxay ahayd marka hore maxasaa kuu galay gadaal damban maxaa kaa farxiyey qaal wuxuu ila nabigeen dhaqankiisa waxay markuu farxa ood arrin jeclaada wejigiisa laga garan jiray marka arrin intana wejigiisa laga dhibtana wejigiisa laga garan jiray qaal wuxuu yidhi waxaan xasuustay dacfa bunayati gabadhayda gabahyar gabaryarogeygeed ama gabadhayda muxuu ahaa daciifnimadeeda ayaa mxuu ahaa ayaan xasuustay iyo xanuunkii ay soo martay iyo wa shidati cadaabi alqabri cadaabkiisa darnaantiisa ayaan aad u xasuustay fa uhbirtu sheegay markaan qabriga galay anahu shanii qad khufifa canha in laga fudeeyey cadaabalqabrigi ama daqdadii in laga fudeeyey ayaa mxuu ah lii sheegay walaqad duqitat waa la ciriiriyey daqdatan ciriirin sumica dhawaaqeeda cabaadkeeda laga maqlay maa bayna alkhaafiqayni labada mxuu ahaa qorac u dhaca qoraa ka dhawaaqeeda laga maqlay ayaa m qabriga lagu ciriiriyey radia taala ardaaha mxuu ahaa adiya almaqdisi fi axaadii mukhtaar ayuu kusoo saaray sanadkiis waa saxiix weyaan lakiin marki damben waa laga fayday marka dabtadaas ilaahi subxana wataala noo fuudeeye qof walba xataa qofka ahlu islaamka ah, ahlu iimaanka ah, ahlu khayrka ahlu jannaha inay maraysa ayuu nabigeena cadayna sala alayhi waali wasalam allahu akbar annagana waad aragtaanoo sakaraat ilmowtkii iyo xaaladahaas iyo ciriirigaas iyo howlahaas inay naga dambeeyaan dadka ku baraarugsan markasta kasta way yaryihiin in lagu baraarugsanaadana waxaa weeyaan aan lagu baraarugsanaaninna waaba dhaqan oo waa tii nabigeena sal l slm saxaabada ay u imaan jiray ya ninkii u nabiga u jiray alayh slat slaam naafaqa dhihi jiray waad garanaysaan saaca wa saaca marka laakiin in waxaa weyaan aan la taas weyaan muhimadda taas weyaan waayahay baabu khalci naclayni labada kabood in la siiba filmaqaabiri qubuurta dhexdeeda lagu siibay ayuu baabkan u baabiyay xadid kun lix boqol iyo lix iyo sagaal iyo lixdanaad sagaashan iyo sagaashanaad sagaashan iyo sagaalaad xadiid kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can bashiir ibn abilkhasaasiyata waxaa laga wariyey haahay radia allahu taala anhu qala wuxuu yihi baynamaa goor ana aniga umaashii rasuul allahi rasuulka alla aan la socdo mara biqubuuri lmushrikiina mushrikiinta qubuurtooda ayuu soo maray faqala wuxuu yihi laqad sabaqa haaulaai kuwan waxaa ka hormaray oy ka hor dhaceen khayran khayr kaiira aad u badan alaaa saddex jeer uma mara wuxuu soo maray biqubuuri muslimiina muslimiinta qubuurtooda ayuu soo maray faqal wuxuu yii laqad adraka waxay haleeleen haulaai kuwan khayran khayr kaiiran fara badan waxaanat min rasul rsulka alle waxaa ka suurowday iltifaata aw cafwan nadratun fiirma ama dayitaan ayuu saas nabiga u eegay isagoo warka haya oo socod ku faidaa rajulu waaba nin iyadoo yamshi u socona fi lqubuuri qubuurta calayhi naclaani laba kabood ayuu qofka wata ninkaas faqala wuxuu ya saaxiba sabtiyatayn labadan kabood oo haragga ka samaysan ninka u saaxiibka ahow wayxaka halaagaada ama liibaantaada ilqi waxaad tuurtaa sabtiyatayka labadaada waxaa weeyaan kabood tuur fa nadara rajulu nink waa eega falamaa carafa markuu gartay rasul rsulka lagu gartay khalacahuma wuu siibay oo abu daawuud nasaa-i ibnu maaja waa xadiis marka kabaha qubuurta lagu dhex socda lama ogola mana fiicna ilaa qofka inuu ka baqa gooni qodax iyo kulayl iyo dhoobo muxuu ahaa uu ku dhiiqda iyo kabala ayaa ku haboon saas ayaa ku haboon weyaan saas weyaan culimada saasay lehin wallahu aclam haddii baabka aan dhamayn haddii yar aan dhamayna ka warrama yaa culamaal ragga kitaabahays maasha allah leeyihin laakiin ragga taagan waxaa laga inay rafaadsan baabu man maata ariiban qof musaafir ah isaga oo mxuu ahaa socotaa qofka dhinto e inaad wanaagsan yahay oo umeen ay baabkan baab xadii kun todoba boqol xadii kun iyo todoba boqolaad caawa kun iyo todoba boqol iyo xadiian marina alxamdu lilah can cabdillahi bni camr bn caas radi allahu taala anhuma qala cbdillahi bni camr maata rajulin baa dhintay bilmadiinati uu ku dhantay oo miman wulida fiiha dad ku dhashay ka mid ah magaalada madiina fa salla caleyh rasul nabiga ayaa ku tuga sal slm uma qaala wuxuu yidhi ya laytahu shalaatadiisi maata muxuu uu dhiman waaye biqayri mawlidi meeshu ku dhintay meelaan ahayn muxuu u dhiman waaye qaaluu waxay dhaheen wmima daka walima dalika ya rasul rsulka allow arrinkaas aw walima daka arrinkaa maxay saa u tiri ya rasul rsulka allow qaala wuxuu yidhi ina rajula qofka idaa maata haduu dhintay biqayri mawlidii meeshuu ka dhashay meelaan ahayn qiisa la waxaa loo qiyaasaa min mawlidii meeshuu ku dhintay ilaa munqaic athari raadkiisa meeshuu ku dhammaaday meeshuu ku dhintay oo qabrigiisa ahaaday fi ljannati jannada intaas ayaa loo mitriya yani meelba dhul weyn ayaa loo cabiraa weyaan nasaa-i ibni maaja ee soo saar xadidka xadiid xasan weyaan baabu ziyaarati nisa dumarka inay ziyaartaan liqubur qubuurta ayuu baabkan u baab xadid kun todoba boqol iyo koobaad can abi hurayrata radi allahu taala anhu qala wuxu abu hurayra lacana rasul rsulka lagu nacladay zawaarat alqubuur qubuurta kuwa aadka u ziyaarta oo ku noqnoqda waa nacladay tii mar ziyaarata maya saas weeyaan tirmidi ibn maaja xadiid xasana xadiid kun todoba boqol iyo labaad can cabdillahi bn abi muleykat waxaa laga wariyey raximahullah an caaishata radi allahu taala ardaha aqbalat daata yowmin maalin maalmaha ka mid meelmaqaabiri qubuurta ay ka soo laabatay faqultu lah waxaan u yidhi yuri cbdullahi bn abi muleyka yaa uma almuminiin muminiinta hooyadooday min ayna aqbalt xageed ka timid qaalat waxay tihi min qabri akhii walaalkay qabrigiisa cabdiraxmaan ibn abi bakr qabrigiisa ayaan ka imaaday waa ka hormaray radi allahu ta arda faqultu laha waxaan u yidhi alaysa miyuusan ahayn alaysa miyuusan ahayn kaana rasul rasulk sal sl mid ahaaday nahaa mid diiday can ziyaarat lqubur quburta in la ziyaarto oo dumarka ay ziyaartaan qaalat waxay tihi nacma kaana kaana waxaa nabigeenahaa mid diiday nacam ha kaana wuxuu ahaaday nahame diiday uma amara wuxuu far nabiga biziyaaratiha qabuurta in la ziyaarto dumar iyo rag waxay noqdaanba bayhaqi aa soo saaray imaam alalbani wuxuu le wa xadii saxiixa baabun fi dafni leylan habeenka qofka in la dugayo baabkan u baabiya xadidkan todoba boqol iyo saddexaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu jaabir qala rasul rasul wuxu yiri sal slm laa tadfinuu hadugina mowtaakum kuwiina dhintay bileyli habeenka hadugina ilaa an tudaruu in la dhibaatogeliyo ma oyane ibn maaja xadii saxiix weyaan waxyaabaha keeni karana waad garan kartaan dhibaato qofka in habeennimo la duuga yani keeni kara waad garan kartaan baabka u dambeeya ama xadiidka u dambeeya baabu mowti alfaj'ati mowtka kedida ayuu baabkan u baab yahay ilaha naga badbaaday subxana wa tacaala xadiidka toddoba boqol iyo afraad can cubaydillahi bni khaalid isulami waxaa la wariyey raximahu llah ama radia allahu taala arda rajulin waa nin oo min asxaabi nabiy nabig sabiskama sal slm rafacu maratan mar nabiga ayuu u koryeelay xadiidkaas walam yarfachu ra marna uma kor yeelin qala wuxuu yidhi mowt اlfaj'ati mowta kadida ah akhdatu aasifin mid caraysan ama alla caraysan qabashadiis weeyaan yacni alla oo caraysan caradaas ayada ayaa keenaysa weyaan qofka mowtalfaja in lagu dhufta saas ayuu nabigeena cadayna sal allah alay waslem abu daawud ayaa soo sar xadis saxiixa marka qofku wuu naxayaa imisaa qof oo akhyaar ah oo naqaanin oo ahlu khayr ah aimaam ibn abi shayba fii musanafihi wuxuu kusoo saaray ahar ay isku waafaqeen laba saxaabi oo jaliil ah caaisha iyo cabdillah bin mascuud radi allahu taala canhuma waxay leeyihiin mowt alfajati raaxatu lilmumin wa asafun cala alfaajir marso wax eh, lagu degamaha marka mowt alfajaha qofka muminka ah adduunkan raaxaas ugu noqonaya oo dhib iyo adduun iyo rafaad uu ku jiray ayuu ugu raaxaynaya qofka faajirka ahna waxaa weeyaan waa cara alle weeyaan saas ayay caddaynayaan radia allahu tacala canhum ardaa radia allahu canhuma hada wallah aclam wsala allah wslm cala cabdi rasuuli mustafa